alxamdu للh رب العاalمين والصلاaة والسلام على أشhرف الأنبياءi والمرسلين سيدina محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهma انفعna بma cلمتna وعلمna ma ينfعuna وزدna علما ينfعuna والحمdu لله عlى كuلi xاal waxaynu ku jirnay kitaabgeeni xsن المسلم min أdكاr الkitaabi والسuنة siiba waxaynu ku jirnay أdكاar الnowm digrigii saddex iyo tobnaad ayuu halkan sheekhu inoogu soo qaatay wuxuu odhanayaa allahuma aslamtu nafsii ilayka wa fawadtu amrii ilayka wawajahtu wajhii ilayka waalja'tu dahrii ilayka ragbatan warahbatan ilayka laa malja'a walaa manja'a minka ilaa ilayka aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta ayuu odhanayaa inuu sidaa odhanayo waxa warinaya imaamu lbukhaari iyo muslim xadiidku waa mutafaq waxaana laga wariyay albara bna caazib saxaabiga la yidhaahdo ayaa laga warinayaa waxaana uu tilmaamayey sida xadiidka markaa uu tilmaamayo lafdigiisa imaamu lbukhaari iyo muslim ay wada leeyihiin nebigu bare bn cas nin ayuu u dardaarmuu yihi arata madjicaka akri oo markaad meeshii ajiibsanayayse aad tagto tan akri haddaad akhrido markaa wuxuu ihi in mutta mutta cala alfitra haddii aada dhimato diinta islaamkaad ku dhiman wajcalhuna aakhira maa taquulu waxaad odhanayso ama aad ku hadlayso aakhira maa tatakalamu bihi waxaad ku hadlaysa ugu dambaysana ka yeel lafdiga imaamu muslim oo ay faa'iidooyin fara badani ku jiraan bare bnu casib laga warinayo waxa uu leeyahay rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa akhadta madjicaka meeshii aad jiibsanaysay markaad qaadatay aad tagto fatawada wuduu'aka lisalaa weysayso weysadaada salaadda aad u weysaysatoo kale uma dajic calaa shiqika alayman kadibna dhinacaaga midig u jiifso waatay soo maraynay inuu xataa gacantiisa dhabanka hoos dhigay riwaayadka qaarkood uma qul waxaad tidhaahdaa markaad weysadii weyseoo kale weysaysato kadibna dhinaca midiga aad u jiibsato allahuma inii aslamtu wajhii ilayka wa fawadtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayka ragbatan wa rahbatan ilayka laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayka aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta wajcalhuna aakhira kalaamika hadalka waxaad ku hadashana ha ugu dambeeyaan oo markaad sii seexanayso ugu dambaysiin fa in mutta min leylatika mutta wa anta cala alfitra haddaad habeenkaa dhimato diinta toosane islaamnimadaad ku dhimanaysaa riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan wain asbaxta haddaad waa beriisatana asabta khayran khayr baad helaysaa ama wain asbaxa asaaba khayran qof kastaa yidhahdaa khayr ayuu helaya bar bnu casin baa wuxuu yidhi waan ku celiyey markuu nebigu ii mariyey bal si aan inaan xifdiyey oo say u xifdiyay baan ku celiyay markaasaa waxaan idhi aamantu birasuulika aladii arsalta nebiguna muxuu yidhi waxaad tidhaahdaa waa binabiyika aladii arsalta ana nebigun baan rasuul ku bedelo waxaan idhi buu ihi aamantu birasuulika aladii arsalta markaasuu yihi qul aamantu binabiyika aladii arsalta anugu waxaan ku ihi binebiyika baan ku idhi wa rasuulika aladii arsalta ha odhanina sidaan ku idhi dheh macnuhuna waxa weeye allaahuma ya allow aslamtu waan hogaamiyey nafsii nafdayda ilayka xaggaagaan u hogaamiyey nafdayda waxaan ka yeelay mid ku hogaansan amarkaaga qaadanaysa waxaad u diiday ka weecanaysa ayaan ilaahayow ka yeelay adigaan ku hogaamiyey lannu islaamnimadu waa sidaa wa wajahtu wajhii ilayka wejigaygana adaan kuu soo jiheeyey macnaha cibaadadayda adaan kuu khaalis yeelay cibaadadayda iyo waxaan qabanayaba ilaahayow xaggaaga ayaan u soo jeeya adigaan khaalis kaaga dhigay cidaan kugu lamaanaynaya ama cid kalen xaggeeda ula jeesanaya ma jirto wafawadtu amrii ilayka arrinkaygiina ilaahayow adiga aan kuu ta kuu bandhigay tafwid waa bandhigidda adaan kuu bandhigay adaan kuu tala saartay arrinkayga odhan ku soo celiy wa alja'tu waan tiiriyey dahrii ilayka dhabarkaygana adigaan kugu soo tiiriyo arrimahaygoo dhan adaan kuu cuskanayaa weeye dhabarka waxa loogu gaar yeelay had iyo goraale qofku markuu tiirsanayo dee laabtana kuma tiiriya inta badan dhabarka ayuu ku tiiriyaa markaa waxay ka dhigan tahay arrimahayga oo dhan adaan kuu cuskaday adaan dhabarkayga kuu soo tiiriya ilaahay ragbatan wa rahbatan ilayka waxaasoo dhanna waxaan u samaynayaa ragbatan ilayka jacayl aan abaalmarintaada iyo waxa wanaagsanee agtaada iyo nimcadaadaan jeclahay wa rahbatan ilayka iyo cabsasho aan ka cabsanayo ciqaabtaada ayaa saa u yeeli lahay cadhadaada iyo ciqaabtaada iyo raqba iyo jacayl abaalmarintaada iyo dambidhaafkaagaan jeclahay laa malja'a malja iyo meel lagaa magan galo walaa manja'a meel lagaaga badbaado lagaaga nabad galo meel lagaa magan galo iyo meel lagaaga badbaada minka adiga ma ji ilaa ilayka adiga mooyaane meel lagaaga fakado meel lagaaga cararo cadaabkaaga iyo cuqubadaada ma jiro ilaa adiga oo ilaahay ow lagu soo noqdo mooyaane fa ayna tadhabuun fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u carar ilaahay ow adiga ayaanu nabadgelyo kaa doonayna adiga ayaanu magangal kaa doonaynaa meel la magan galo iyo meel lagu badbaadaa midnaa ma jiro xaggaaga mooyaane aamantu ilaahayo waxaan rumeeyey bikitaabika aladii anzalta kitaabkaagii aada soo dejisay waxaa loo jeedaa jinsiga wixii ilaahay soo dejiye kutub ahayd baa loo jeedaa ee mid qura looma jeedo qur-aankoo keliya looma jeedo waan rumeeyey wabinebiyika aladii arsalta nebigii aada soo dirtay oo nebi muxameda iyo nebiyadii ka horreeyeyba ilaahayow waan rumeeyey haweynaanu ku hadlaynin amiin man fi samaa'i inuu yahay ayaanu rumeeyey wuxuu markaa sunnihiisa ayaan raacayaa oo aan ku daba faylayaa sidaas ayuu odhanayaa xadiidkan waxaa ku sugan iyo digrigan faa'iidooyin fara badan oo waaweyn waa midda koowaadee saddex sunne ayuu koobsaday waa midda koowaadee inuu weysaysto qofku marka uu sii seexanayo ujeeddaduna waa saddex arrimood loo weysaysanayaa mid weeyaane waa diyaargarow aada dhibasho u diyaargaroobayso lanno waxaa dhici karta الله يتوفى alanfusa حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل اlأkhraa marka la seexdo ee sida ilaahay nabdii uu ku qibdoodo dee qaarna dib baa loogu soo celiyaa kuwii u haray qaarna saasaa lagaga qaadaa marka inaad dhimato adiga oo jirkaagu uu daahir yahay mar hadduu jirkaagu daahir yahay dikrigaa ku seexatana qalbigaagina waa daahir qalbigaagi iyo jirkaagiba iyagoo daahir inaad seexato waxa la yidhi qofka sidaa ku seexdaa riyada uu riyoodaana way ka run badan tahay riyada qofka aan saa ku seexanin waxa kaluu qofku ka aamin noqonayaa inuu shaydaan ku ciyaaro inta uu hurdo waxaana xadiid baa ku soo aroortay yacni fadliga qofka hurdaa ku seexda kale oo xadiid uu warinayo imaamu nasaa-i uu ku wariyo sunanulkubraaga uu ku warinayo abu daawuudna warinaya ibnu xibbaanna warinaya bayhaqina lkabiir uu ku warinayo sanadkiisana sheekh albaani iyo culimo kale ay tasiixinayaan qofka baryo isagoo daahira waxaa ku baryaya fii shicaarihi marag maryaha jirhkiisa xiga yacni waxaa ku baryaya malag ma soo baraarugayo ilaa malagaasi wuxu odhaya allahuma kfir la fulaan fa inahu baata طaahira ilaahay u dembi dhaaf wuxuu baryay isagoo طaahire waxaa kaloo xadiid kale oo imaamu الnasaa-i sunan kubraaga uu ku warinayo saxiixu tarkiib wa tarhiib sheekh albanina uu ku tasixinayo ayana uu tilmaamay ma jira qof muslim oo yabiitu طaahira calى dikri اllah isagoo daahira oo digrigii ilaahayna ku seexday muslim baryayaa ma jiro fayatacara min alleyli oo habeenkii soo baraaruga oo ilaahay khayr addunya khayr aakhira weydiisa ilaa acdaahu iyaahu ilaahay khayrkaa uu siinaya haddaad sooma baraarugtood ilaahay aada weydiisato waxaa kaloo kamida oo sunnayaasha sunnaha labaad ee lagu seexanayo kamida mida annawmu calaa shiqi اlayman in dhinaca qofku markuu sii seexanayo u seexdo fawaa'id ayaa ku sugan baa la yidhi xagga baraarugga isaga ayaa u deg deg badan baa la yidhi lianno dee wadnihii xaggan bidix ku jira oo hurdo mustaqriqa iyo hurdo markaa kaa tanroonaato oo markaa dee salaaddii ba ukici weydaa kugu iman mayso xataa waxay yidhaahdeen xagga raashinka iyo hadmiga iyo dheefshiidka saas iga wanaagsan bay atibada ayaa laga soo wariyey waa rasuulkii sala اllah alay slm oo lagu dayanayo midigaysiga jeclaa iyo waxa kaloo ku sugan dee dikriga ilaahay ee adkaartaasi inay noqoto waxa ugu dambeeya ee qofku ku hadlayo wuxuu ku hadlaya ugu dambeeya inuu noqdo wajcaluna aakhira ma taqul seexashada haddaba dhinaca loo seexanayo waa dhinaca sunnaha ah qofku dhinaca midig buu u seexan karaa dhinaca bidic buse dhabarku u seexan karaa hal dhinac hal si uni loo seexda ayaa manhi ahoo aan la ogolay waa inuu qofku beerka u seexdo taas ayaan la ogolayn xadiid warinayo aimo barabadan ibnu maaja iyo ay warinayaan oo saxiixa abu daawuud iyo axmed iyana ay warinayaan qaarkoodna ay saxiixiga sanadaha xadiidka qaarkoodna xasanu likayrihi lagu tilmaamay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay nin saxaabiga masaajidka beerka u hurda markaasuu lugta intuu saa ugu dhuftay lugtuu saa ugu kiciyo lugtiisa intuu saa ugu dhuftay au dhi maa laka walihada nowm adiga iyo hurdadan maxay idin kala sugnaaday haadihi nawmatun yakrahuha allahu ow yubqiduha allaahu waa hurdo ilaahay uu naco ama ilaahay u cadhoodo abidar lafdiisa waxaa laga wariyay inuu yihi waxa i soo maray nebiga anigoo u jiifa caloosha markaasuu lugta igu dhuftay markaasuu yihi inamaa hadi dicjatu ahli nnaar ahlu naarku siday u jiifsadaan weeye ama in hadidicjatun yubqiduha allah waa mid ilaahay necab yahay u jiifsiga noocaasi ha u jiifsan marka in la baraarujiyo waa muhiim laakiin ayada luku dhufashadaasi dee wuxuu nabigu sala allahu calayh wasalam sameeyey oo weeyaanoo dee afcaysha qaarna waa lagu dee qaarna laguma daydo qofkuna markuu iska jibaysan yahay werigeynu qaxnay ayaan waxaan xasuustaa anigoo xadiidkaa hayso iska jibaysan ayaan waxaan ku soo maray odayaal halkaa hore ayag waxaan ku soo maray odayaal markaa nin weyn baa beerka u jiro markaasaan intasaa dee nin dhalinyarana intasaa lugta ugu dhuftay ayaan xaaji se beerka aada u jiiftaa ma banano waa waa jiif uu ilaahay uu nacab yahay cayi buu igala daalay ninkii dabetale waabuu dili gaadhayba macnaha inaan u sheego un bay ahayd laakiin inaad dee lugta ku dhufto may ahayn laakiin anugu markaa dabaqu marisilo sidaasaad markaa u dhufto ninkii marka waxbaana kala gaadhay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa addoonku rabbigii ayuu u baahan yahay xaalad kasta yacni naxariistiisa marnaba kama kaafdoomayo waxaa kaloo xadiidkaan ka qaadanaynaa qofka muslimka ahi noloshiisa bayna raqba warahba waynu noqdaa inahum kaanuu yusaaricuuna fi اlkhayraati wayadcuunana raqaba warahban wakanuu lana khashciin qur'aanka usluubku wuxuu inoogu soo bandhigaana waa tarkiibka iyo tarhiibka waa jeclaysiin waxay leegtahay iyo labadaa waxaa la doonaya bayna alkhowfi waraja inuu qofku cabsidaa iyo rajaha weynu ku dhex jiro markase uu sii dhimanayo way waxay dhahen culimmadu waa inuu rajaaga waa inuu qalibaa halkan xadiidka ugu dambaysay ee saxaabiga bara bnu caazib markii uu ku celinayay uhi wa nabiyika aladii arsalta halkii ahayd wa rasuulika aladii arsalta ee nebigu uu diiday ee uu wa nabiyika aladii arsalta dhee culimmadu waxay yidhaahdeen dhowr arrimood baa ku jira mid weeyaane haddii marka nebiyika dee nebi buu ahaayo ilaahay baa nebiga markii hore u waxyooday oo suuratu iqraya markay ku soo degeysay nebi ayuu ahaa markii dambena dee mudasir iyo musamil iyo ay ku soo degayeenna waa la diray marka nebigaagii aad dirtay ee markii dambe rasuulka aad ka dhigtay bay noqonaysaa wa rasuulika aladii arsalta laakiin rasuulkaagii aad dirtay bay noqonaysaa hadal markaa mukarar ahoo aan wax faa'iida lahayn ayuu noqonayaa waa mid waxaa kaloo la yidhi dikriga iyo ducada waxa haboon sida ay u soo aroortay ee nebi maxamed ay uga soo aroortay ee ay u sugnaatay inaad u gudato oo aanad wax takyiira iyo doorina ku samaynin ee siday nebi maxamed uga sugnaatay aada ugu digrido ayay iyaduna ina tusinaysaa oo laga qaadanaya waxyaalaha muhiimka ah ee iyaduna sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ka mid ahayd xagga hurdada ee adkaarta loo geynaya nabigu sala ly sl cadaygiisana madaxa ayuu gashan jiray sida uu tilmaamaya xadiidka imaamu axmed abu yaclى xasan sanadkiisana lagu tilmaamay albaaniya riwayatka qaarkood taصiixinayo waxa uu leeyahay ibn cumar laga warinaya ana rasuul lahi salى اllahu alay slam kaana laa yanaamu ilaa wasiwaaku cindah nabi maxamed ma seexan jirin iyadoo cadayguna uu agtiisa yeela mooyaane faida sayqada bada bisiwaak markuu tooso cadayshu ku bilaabi jiray ama ana rasuullahi kaana laa yanaamu ilaa wa siwaaku cinda ra'si isagoo madaxa ugu jira mooyaane ma seexan jirin waayo waxyaaluhu ilaahay kaga raani noqdaabay ka mid yahay cadaygu asiwaaku madharatun lilfami mardaatun lirabbi cadaygu sida xadiidka markaasi uu tilmaamayey bukhaarina markaa mowqufaanta uu ku wariyey ibnu maaja iyo nasaa-iyana ayaa iyaguna rafciyeen cadaygu afkana wuu daahiriyaa rabbina wuu raali geliyaa taasina iyana waa mid muhiima ay tahay in qofku uu diyaarsado oo dahaarada markuu guriga soo gelayana nebigu cadaygu ku bilaabi jiray yani si uu mar kastaba daahir u ahaado intaa wuxuu kaga baxay sheekhu ducadii lagu seexanayey habeenkii markaad seexato inaad isrogtaabaa imanaysaa inaad riyootaabaa imanaysaa inaad argagaxdaa marka qaarkood imanaysaa halkaa lafdeeda lagagama hadhina iyana dikri bay leedahay iyo xaaladu adducaau idaa taqallaba laylan waa ducadii habeenkii markuu isrogo hadya gooraale markuu isrogona qofku waa baraarugayaayoo dadka qaarna way isrogrogaan iyagoona isogeyn qaarna dadku way soo baraaruga dumarkasu xaggan isu rogaa ayana muxuu odhanayaa laa ilaaha ila اllah اlwaaxid اlqahaar rabu الsamaawaati wاlardi wa baynahum alcasiiz اlgafaar ayuu odhanaya inuu sidaa odhanayo waxa warinaya imaamu اlxaakim ayaa warinaya waana tasixiyey imaamu dahabina waa ku raacay imaamu nasaa-ina wuxuu ku warinayaa caml اlyowm wاleyla ibnu sunina wuxuu ku warinayaa caml اlyowm wاleyla sheekh albanina waa tasixinaya waxaana laga warinayaa caaisha um lmuminiin radi allahu canha ayaa laga warinaya waxay leedahay caaisha ana nabiya salى اlه alay slm kaana idaa tadawara min alleyli habeenkii marka uu isrogo taqalaba dahra libadni markuu isrogo xaggan iska rogo xagga kale isu rogo qaala laa ilaaha ila اllah اlwaaxid اlqahaar rabu الsamaawaati wاlardi wa baynahum alcasiizu اlgafaar saas ayuu odhanayay ibnu sunni ana nabiya kaana yatacaara min alleyli habeenkii markuu soo baraarugo qaala laa ilaaha ila اllah اlwaaxid اlqahaar rabu الsamaawaati wاlardi wa baynahum alcasiizu اlgafaar ayuu odhanayay oo macnaheedu yahay laa ilaaha ila اllah kelmaddii lasoo qaadaba diinteenna waa towxiid mar kasta dikrigeenni ilaa iyo markaad soo kacdo ilaa maalin o dhan tawxiidkaasu ku wareegayaa qofka kelmaddii ka soo baxda macnaheeda garanaya ee se laa ilaaha illa u odhanaya ma dhici kartaa markaa awliye inuu tuugu baryo ma dhici kartaa qof qabri ku jira inuu baryo ma dhici kartaa inuu markaa cid kale u yeedho qofkaasi waa qof aan fahmin wuxuu akhrinaya iyo tawxiidka aan fahmin weeye qofka arrimaha ku warwareegaya marka laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyaane alwaaxidu alla ka kelida a ah weeye ee aan cid ku lamaani jirin cid la midi aana jirin alqahaaru ilaahay ka qahridda iyo qasbidda badan ee khalqigiisa siduu doono u maamulaya ee cid marka ay is iyo cid wax ka diisatoona aani jirin rabu samaawaati walardi samaawaad iyo dhul allaha abuuray weeye samaawaad iyo dhul ilaaha abuuray weeye waa baynahumaa iyo waxa u dhaxeeyaba ilaaha abuuray ee isagu iskale weeye maamulaya ee isagu abuuray alcasiizu ilaahay ka qaalibka ah aan la loodi karayn weeye alkhafaaru ka dembi dhaaf badanaha weeye ama alcasiizu ka cizadu iyo sharabdu ay usa aladii lahu lcizatu lkaamila ee ciduu doono ciseeye ciduu doono duleeye weeye ama ka casiiska qaalibkeena loodi kari wey alcasiiz algafaar waa hoofkiiyo rajaagii waa casiisna waa kii qaalibkaa rahbiya cabsi baa ku jirta hafaarna raqbadii baa ku jirta oo dembi dhaaf badanha ahaa xadiidkan iyo ducadan waxaynu ka qaadanaynaa in qofku habeenkii marka uu isrogo inuu dikriga ilaahay uu ku xuso oo ilaahay towxiidkiisii iyo asmaadiisii iyo sifaadkiisii ay ku jiraan alwaaxid inuu isagu markaa ka kelidaa yahay daatihi sifaadkiisa afcaashiisa laysa ka mili shay huwa samiic lbasiir nooc cibaadaa markaas yacmal quluub isaga mooye cid kale in loo ilaanay ahay ka ilaahay qahraya ee wuxuu doono socodsiinaya ee markaa cid hor istaagaysa iyo cid isaga wax ku fulaysaa toona aanu jirin inuu yahay ka casiiska ahe markaa isagu qaalibkaa ah ama cisigu iyo sharabda ay ku jirto agtiisa ka khafaarka ah ee dembi dhaaf badanaha ah inuu yahay samawaad iyo dhil isagu ka abuurayo waxaasoo dhan marka aad yacni xasuusan tahay qalbigaagii mid ilaahay ku xidhan buu noqonayaa ilaahayna wuxuu waafajinayaa markaa digrigiisa iyo xuskiisa xaalad kasta uu ku sugan yahay maxaa kaloo ayaana wargay ducaaءu اlfazaci fi الnowmi waman buliya biاlwaxsha waa ducadii argagaxa hurdada markuu qofku hurdada dhexdeeda argagaxo buliya bilwaxsha iyo qofka lagu ibtileeyo lagu imtixaamay waxsha iyo cidlow qofkaa baqanaya une yacni cid low ee aan habeenkii markaa markaas keligii socon karaynin een markaa meel keligii seexan karaynin ee cidlada iyo baqahuri ku jiro wixii markaas odhanayey ayuu isagana halka sheekhu inoogu sheegay wuxuu odhanayaa acuudu bikalimaati illaahi taamaati min qadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadihi wa min hamasaati الshayaatiini wa an yaxduruun saas ayuu odhanayaa sidaa inuu odhanayo waxaa warinaya abu daawuud ayaa soo saaray tirmidi ibnu abi shayba xadiidka sanadkiisuna waa xasan waxaana laga warinayaa saxaabiga abu qataada ayaa laga warinayaa waxaanu leeyahay qaarkoodna markaa dhowr xadiid oo ele cabdillaahi ibnu camar ayaa laga warinayaa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay baa yidhi idaa fasixa axadukum midkii markuu argaxo fi nowmi falyaqul acuudu bikalimaati illaahi taamati min qadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadihi wa min hamasaati shayaadiini wa an yaxduruun fainahaa laa taduruhu markaa dhibi mayso argagaxa waxaasi dhibi maayo ee sidaa ha yidhaahdo waxa uu macnaha ka argagaxay dhibi maayo waxyeelo u geysan maayo ee sidaa ha yidhaahdo innahu laa yaduruk waxaa kaloo xadiid kale uu tilmaamayey nin baa ku yihi rasuulka yaa rasul inii ajid waxsha anigu cidlow un baan dareemayaa waan baqanayaa markaasaa nabigu yihi idaa akhta madjicaka marka aada meeshii aad aada tagdo faqul acuudu bikalimaati illaahi taamati min غضبhi وعqاabihi وشhر عibaadihi وmin hmsات الشhayaaطيn وأn yxduruun faإnahu laa ydurk وبالxariyi an laa yqرabk ku dhibin maayo waxana xaqe inaanu kuu soo dhowaanin waxaasi waa shayطaane inaanu kuu soo dhowaanin ayaa laga yaaba xadiidka ku sugnayd tirmidi baa markaa intaa gaar u lehe ibn cabdillahi ibnu cumar camar wuxuu ahaa cidda carruurtiisa qaan gaadhayna waa beri jiray ciddii aan qaan gaadhinna intuu u qoraa buu qoorta u suri jiray ayaa ku sugan xadiidka macnihiisu waxa weeye ama digriga macnihiisu waxa weeye acuudu waxaan magangelayaa bikalimaatillaahi ilaahay kelimaadkiisa ayaan magangelayaa qur-aanka ah ama kelimaadka ilaahaye kawniga ah ee qadariga ah, asmaadii asmaadihiis ibaadkii aayaadka kutubtiisa asmaada ilaaha iyo kutubtiisa uu soo dejiyey ayaan magan gelayaa ataamati ama ataamati ee dhammayska tiran ee naqsi iyo wax caaradiya wax ka hor yimaada midnaba aanu jiraynin ilaahaas kelimaadkiisaasaan magan gelayaa min qadabihi ilaahay cadhadiisa ayaan ka magangelayaa cadhadu waa sifaadka ficliga ah ee alla leeyahay kitaabkiiyo sunnahana way ku timi ilaahay waa cadhoodaa ilaahay waa ka raali noqdaa ilaahay waa jeclaada ilaahay waa naca laakiin cadhada ilaahay raalli noqoshaha ilaahay jacaylka ilaahay nicidda ilaahay mid khalqigiisa la mida maaha waa cadho iyo raali ahaansho iyo jacayl iyo nacid isaga ilaahay u cunanta salafuna saalixse iyo caqidii ahlusunna waa sidaa siday ku timi ayaynu u rumaynaynaa inagoon cadilin inagoon weecin inagoon kayfiye qaab u samaynin inagoon tamsiil u samaynin laysa ka mili shay wahuwa sariicu lbasiir had iyo goolaale sifaadka ilaahay diididiisuna waxay ka timaadaa tashbiih sifadan unbaa waxay u qaadanayaanay ula kacayaan tii makhluuqa oo cadhadii oo markaa inuu madaxu kaco markaasuunbay le ilaahay madaxu inuu kaco yacni waa ka nasahan yahayo markaa cuquubaynu odhanayna dee waxa ka hoose daatada ilaahay aanay daatooyinka ula mid ahayn baan sifooyinkiisu sifaadda ilaahay aanay ula mid ahayn sida aan ilaahay daatadiisu aanay makhluuqiisa cid ula mid ahayn ayaan sifaadiisuna aanay ula mid marka waa sifaadkii ficliga ilahay leeyahay wa ciqaabihi iyo ilaahay ciqaabkiisa uu markaa dee ciddii markaa cadhadiisa ku dhacday iyo wuxuu diiday ku dhacday iyo macsi samaysay siduu ciqaab ciqaabkaana ilaahay waa ka magan gelayna wa shari cibaadihi addoommadiisa sharkoodana waa ka magan gelaynaa addoommada hadda waxaa laga wadaa addoonnimadii caamka ahayd addoonnimada khaaska ahayd maaha leanna makhluuqaadka o dham ilaahay bay addoommo yihiin wain kullu man fi الsamaawaati walardi ilaa ati raxmaani cabda yacni maamulkii ilaahay bay ku hoos jiraan cid ilaahay maamulkiisa iyo taladiisa markaa ka baxsani ma jirto markaa wa shar cibaadi adduumiisa sharkiisa wa min hamasaati shayaaiini shayaadiinta waswasadooda iyo gujadooda ayaan ka maangelayaa wa an yaxduruun inay igu soo xaadiraan arrimaha iga soo farageliyaan ayaan ilaahay ou ka magan gelayaa waa siday aayadda qur-aankii tilmaamaysay waqul rabbi acuudu bika min hamasaati shayaaiin waacuudu bika rabbi an yaxduruun waxaad tidhaha rabbiga waxaan kaa magana shayaadiinta markaa waswasadooda iyo gujadooda iyo dhibtooda waxaan kaa magan inay igu soo xaadiraan bal kuwa soo xaadirsanayana ka warran haddaba kuwa u yeedhanaya ee wuxu qaraya ee soo xaadirsanaya soo degle islaamaha saarka loo tumayo inta maryo cadar loo xidho lagu soo dejinayo laleeyahay soo dege lagu soo dejinayo iyo kuwa wax u qalaya soo dejinaya ka waran ilaahay wuxuuna leeya rasuulkiisuna ina faraya inayna ilaahw igu soo xaadirin ilaah igu soo xaadirin ilaah hay keenin ilaahayo iga ilaali ilaahay iga badbaadi haddaad xayndaabka ilaah igu soo xaadiray aad tiraahdood adigu u yeedhato saw dhib maaha kuwa noocaas lihina waa shayaadiin jin iyo insiya baa jira shayaadiintii jinga iyo kuwii insi waa safiirray isu yihiin kan wax soo xaadirinaya habartan wax soo xaadirinaysaa waa safiirkii jinka shaydaanka ah ee jinka ah qofkana markaa iyaga ayaa markaa duraynayo wax ku ridaya markay dureeyaanay wax ku ridaan ayuu dabeetana safiirkan u imanaya habartan ama kan u imanaya kanaa dabeetana loogu yeedhayaa dee wuxuu leeyahy waan inooga hayayo halkaynu doonayni mar hadduu ina ogolaaday oo waxna inoo qalay dee ka sii daayay haddaba halkaa ku dhufateen ama wuxuu yaraan ku maroojiseen kasii daaya buu leeyahy waa laba wada shaqaysanaya waxaa laga yaaba qofkii inuu birix noqdo waayo marka horeba isagaa soo gujiyo kan ku soo dhuftay waxaan ama waxaan ku sameeyey waxaana laga doonayay un intuu dee caqiidadii saxda ahayd ka weecdo inuu kufriyo u shayaadiin wuxu qalo oo balaayadan wax soo xaadirinaysa qabsado marka caqiidadiisii la baabi'iyo ee dee ciidankoodii laga dhigo ayaa markaa dhibtiina ay u geysteenna ay dee ka siibayaan marka halayska jiro wax kasto marka horena ilaahay waa in laga magan galaa hadday wax kuu yimaadaanna xagga ilaahay waa in loola careeya diinta cilaajkeeda iyo dawadeeda laakiin waa inaan shayaadiinta loo tegin darsigu halkaa inoogu joogo